بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمعين ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحين min kalaami سyد الmرسلين lلإmam النwwiي raximh اllah taعalى qala الإmam النwwiي raximh الlh وعn أbي dri رadي الlه عnه qal qala rasuul الlahi slى الlه عlيه وآlih وsلم إnii arىa ma la trwn aطت الsmاء وxuqa laha an taئط ma fiiha mawdicu arbaci asaabica ila wamalakun waadicun jabhatahu saajida lilahi tacaala wallahi low taclamuuna ma aclamu ladaxiktum qaliila walabakaytum kahiira wma taladadtum bاnnisaءi clى اlfurush walakharajtum ila الsucuudaati taj'aruuna ilى اllahi tacaala rawahu الtirmidiyu waqala xadiidu xasan wacan abi dar waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yidhi innii anigu araa waxaan arkayaa maa laa tarawna wax aydnan arkaynin idinka addat isamaa'u samadii ayaa jiiqjiiqlaysay wa xuqa lahaa waana loo xaqnimo siiyey oo way mudan tahay anta ida inay jiiqjiiqlayso maa fiihaa samada dhexdeeda ma ahan mawdicu arbaci asaabica afar farood meel meel la eg ilaa wamalakun ilaa haddii ay jirto wa malakun malag yaa waadicun mid mid dhigay ajabhatahu wejigiisa foolkiisa mid dhigay weeyaan e, saajidan isagoo markaa u sujuudaya lilaahi tacaala alle wallahi markaati low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxa aan ogahay la daxiktum qaliilan wax yar ayaad qosli lahaydeen wala bakaytum kahiiran in badanna waad ooyi lahaydeen wamaa taladadtum ma aydnan ku macaansateen binnisaa'i haween cala alfurushi gogasha ama yacnii sariiraha uguma aydnan macaansateen oo kuma aydnan raaxaysateen wala kharajtum waad bixi lahaydeen ila asucudaati bannaanada ayaad u bixi lahaydeen taj'aruuna xaal aad tihiin idinka oo idinka oo u cabaadayo ila allaahi tacaala idinkaoo alla u cabaadayo subxaanahu wa tacaala oo alla baryayo oo alla bari la qaylinayo rabbi waad u cabaadaysaan markaa rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa weriyey wa qaala tirmidi waxa uu yidhi xadiidun xasanun waa xadiid xasanan xadiidkuna waa xadiid saxiix oo shawaahid fara badan leh weeyaan baabka xadiidka iyo baabkana waa iswaafaqsan yihiinoo baabku waxau ahaa baabu lkhawf dee nebiguna halkan cabsidii ayuu ka tilmaamay oo waxaa xadiidka uu ku bilowday innii araa maa laa tarawn waxaydnan u jeedin baan u jeedaa taas baa marka waxay keenaysaa nebiga maadaama wax annaga anaan arkaynin oo arkaayo cilmi zaa'ida markaa inuu nebigu leeyahay sala allahu alayh wali wasalam cilmiga asaga ayaana khashyada iyo cabsida isagaa keeno inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa maadaama maadaama cabsidu uu keeno cilmigu maadaama uu cabsi keeno taasi marka waxay daliil u tahay de nebiga inuu dadka ka cabsi badan yahay taasaa keentay addat isamaau samadii ayaa jiiq jiiqlaysay yacni aiid waxaa la yidhaahdaa sawdka marka ratiga marka wax la saaro <coughs> ee culaysku uu ka bato kalihiisu marka ay jiiqjiiqlayaan <coughs> codka uu sameeyo ayaa la yidhaahdaa marka macnuhu waxaa weeyaan addat u samadii ayaa markaa jiiqjiiqlaysay culays la jiiqjiiqlaysay <coughs> waxuqa lahaa waana loo xaq siiyey oo way mudan tahay an ta-ida inay jiqjiqlayso maxaa yeelay maa fiiha dhexdeeda ma ahan mawdicu arbaci asaabica afar farood meeshood meel afar farood ay geli karto samada dhexdeeda ma ahaanin ilaa wa malakun malag baa waadicun mid dhigay ee jabhatahu wejigiisa saajidan lilahi isagoo alle u sujuudayo meel yacni ma jirto afar farood samada mawdic afar farood oo kale ah samada kuma yaal ilaa malaaga ku sujuudsan <coughs> taasi marka malaaigtu waxay u sujuudsan yihiin cabsi ay rabbi subxaanahu watacaala ay ka qabaan ayay u sujuudsan yihiin <coughs> ilaahina subxaanahu watacaala waa tilmaamay oo qaalu ittakhada araxmaanu walada markaasu alla waxa uu yidhi subxaanahu bal cibaadu mukramuun laa yasbiquunahu bilqowli wahum biamrihi yacmaluun yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa wahum min khashyatihi mushfiquun cabsida allay malaa'igtu la baqayaan yakaafuuna rabbahum min fawqihim wayafcaluuna maa yu'maruun rabbigood ka sarreeyay ka baqaan malaa'igtu marka waxay u cibaadeysanayaan sidaan yacni meel afar farood aynan uga banaanayn samadoo malak un uu ku sujuudsan yahay cabsi ay rabbi subxaanahu watacaala ay ka cabsanayaan <clears throat> marka bani aadamku hadduu diido isaga inuu alla caabudo malaa'igtaas baa ilaahay caabudayso isaga ka yacni marka waxaa weeyaan ka xoog badan oo ka awood badan baa rabbi ka baqayaan isaga marka xaggee taagan yahay wallaahi baan ku dhaartay low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxa aan ogahay la daxiktum qaliilan wax yar ayaad qusli lahaydeen wala bakaytum kahiiran in badanna waad ooyi lahaydeen wamaa taladadtum ma aynan macaansateen binnisaai i haween kuma macaansateen cala alfurushi goglaha korkooda gogasha korkeeda ama yacni sariiraha korkooda haween kuguma uguma aydnan raaxaysateen wala kharajtum waad bixi lahaydeen ila asucuudaati bannaanadaad u bixi lahaydeen taj'aluuna xaal aad tihiin idinkoo markaa cabaadayo ilallahi ilaahay u cabaadayo nacam fa ilallahi taj'aluun ju-aar waxaa la yidhahdaa codka qayladu ay ku jirto oo markaa waxaa weeyaan eh, qofku uu la cabaad wamarka eh, waxaad la cabaadi lahaydeen ilaahay baad u cabaadi lahaydeen ood u caban lahaydeen ood u qaylin lahaydeen mushkiladaas iyo dhibkaas ayaad alla ugaga caba lahaydeen rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan adad bifatxi lhamzati watashdiidi taa-i weeyaan wata-idu bifatxi taa wa bacdahaa hamzatu maksuuratu weeyaan adat adda iyo idu weeyaan markaa nacam ayb wa bacdahaa hamzatun maksuuratun ba wal atiidu sawtu raxli weeyaan raxliga sawtkiisa weeyaan walqatab iyo yacni kalaha washibhihimaa iyo wixii lamid ah wa macnaahu ana kahrata man fi samaa'i min almalaa'ikati alcaabidiina yacni ana kahrata man dad yacni badnaantood fi samaai samada ku sugan oo min almalaa-ikati ah alcaabidiina ee ilaahay caabudayo qad ahqalathaa way cuslaysiisay samadii bay cusleeyeen xataa adad ilaa ay la jiiqjiiqlayso ka jiqay yani codkaa marka ay aiidkii markaa ay samaysay wsucudaatu bidami saadi walcayni caynkoo la godo saadkoo la godo aduruqaat weyaan waa jidadka wamacnaa taj'aluunana tastakiisuuna aada gargaar dalbaysaan ood ku cabaadaysaan alla subxaana wa tacaala wacan abi barzata braa-in baa la akriyay ra uma zaayin markaa dabadeedna za barzah la yidhaahdo nadlata bni cubaydin alaslamiyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam saxaabigaa waxa uu yihi rasuulku wuxuu yihi laa tazuulu ka zuuli mayso ma baaba-ayso qadama cabdin addoon labadiisa gomadood labadiisa lugood ka zuuli maayaano ma baaba-ayaano inay meesha maxsharka qiyaamaha ka tagaan dhacayso xataa yus'ala ilaa laga su-aalo can cumrihi cumrigiisa wax laga weydiiyo fiima maxaybaa afnaahu ou cumrigiisa ku dhameeyey cumrigiisa waxa uu ku qaatay oo ku dhameeyey ilaa laga weydiiyo wa can cilmihi cilmigiisa xaggiisa laga weydiiyo fiima maxayba maxaybau facala fiihi ou cilmigiisi uu ku camal falay oo ku sameeyey wa can maalihi laga weydiiyo maalkiisa xaggiisa min ayna xaggeebuu iktasabahu ka kasbaday oo kasoo shaqeeyey xalaal mise wa fiima maxayba anfaqahu uu ku bixiyey meesha uu ku bixiyey waxa uu ku bixiyey ma jidkii allow ku bixiyey nafaqo fii sabiilillaahi ma weji mubaaxa miyuu ku bixiyey meel meel yani inuu ku bixiyaa ay bannaan tahay amaba ayba khayr tahay miyuu ku bixiyey mise meel kaloo aan fiicnayn buu ku bixiyey oo rabbi subxaanahu watacaala uu kaga caraysiinayo maxaa yeele maalka ilaahay baa qofka siiyey allahna iskale subxaanahu watacaala marka haddii addoon wanaagsan maalka la siiyana de waa khayr haddii addoon shar badan maalka uu gacanta ku dhigana de meel xun buu geynayaa maalku ee sidiisa isaga uma xuma sidiisa maal ahaanta uma xuma nacam nicma almaalu eh, eh, yani maalullah eh, maal ayaa nicmadaada wanaagsanaada ilaahay subxaana watacaala maalkiisa lilcabdi saalix oo addoon wanaagsan usugnaaday meel fiican buu marka ku bixinaya allana waa ka dhahaya wa aatuuhu min maali illahi aladii aataakum maalka allah iskale marka adigii waa lagaa waxaad ka tahay wakiil meel fiican marka inaad maalkii ama waxaad ka tahay eh, qof isaga markaa lagu imtixaanayo isagaa marka laga rabaa qofka inuu meel wanaagsan maalka uu ku bixiyo iyo in kale waana lagu imtixaanaya marka ayb wa fima anfaqahu marka laba su-aal buu maalku leeyahay su-aal waxa ay tahay meeshuu ka keenay su-aasha kalena meesha uu ku bixiyey wa can jismihi jirkiisa wax laga weydiinayaa fima maxaybuu ablaahu uu ku baabi'iyey jirkiisa muxuu ku baabi'iyey asalka waxaa loo isticmaalaa yacni dhar marada marada ayaa waxaa la yidhaha qofkan maradaasuu baabi'iyey oo korkiisa ku dhammaatay oo korkiisa duluf iyo duug ku noqotay marka jirkiina dabcan dee shabaabnimadii baa waxaa laga cabirayaa inay tahay markaas yacni wax aada iyo aad maro oo kalea laga cabiraya cusub odaytinimadiina de waxaa weeyaan shabaabnimo maradaas cusub oo baaba-aysa qofku marka marada cusub waxa uu ku baabi'iyey ama yani dhalinyaronimadii waxa uu ku baabi'iyey baa la su-aalaya la weydiinaya rawahu tirmidiy waqaala qaala xasanun saxiixun ayuu yidhi waana xadiid xasana ah xadiidkan ayib xadiidku marka waxau tilmaamayaa qofku cabsi ayuu ukeenayaa wuxuu ugu keenayaa mar haddii su-aalahaas adoon iyo mar haddii aadan qiyaamihii ka kici karin oodan ka zuuleynin ilaa afartan su-aal in lagu weydiiyo ma ahane de qofku waa inuu su-aalahan marka uu ka cabsado eh, jawaabana marka uu u diyaarsado qofka mu'minkaa ah ee markaas de aakhiro ku xisaabtamana jawaab buu diyaarsadaa laa tazuulu ka zuuli mayso qadama cabdin addoon labadiisa gomadood ma zuulayaan xataa yus'ala ilaa laga su-aalo can cumrihi cumrigiisa xaggiisa wax laga weydiiyo fiima afnaahu cumriga muxuu ku bixiyey muxuu ku dhameeyey cumrigiisa cumriga soconaya saacadaha iyo yani daqiiqadaha iyo bilaha iyo sanadada leh waxa uu qofka ku bixiyey ee uu ku dhameeyey waa la su-aalayaa cumriga marka qofka cumrigiisa waa maxduud ilaahay agtiisana yacni waa u xisaaban tahay nacam ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisana wax ka xisaaban weeyaan laqad axsaahum wacaddahum caddaa saasuu alla yihi mufasiriinta qaar waxay ku macneeyeen ilaahay waa koobay bani a yacni waana waana u tiriyey tirinta waxa waxa la tirinayo culamada mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdaan <clears throat> cadad anfaasihi inta neef uu neefsanayo ilaahay agtiisa waa ugaga tirsan tahay shaqsigan marka inta neefoo adiga aad neefsanaysa rabbi waa kuu xisaabaya subxaanahu watacaala da waa ka yar tahay <clears throat> daqiiqad waa daqiiqad wax kasii yar waay iyo sakano wax kasii yar weeyaan marka qofka waxaa laga rabaa inuu ku xisaabtamo cumrigaas marka iyo kullamaa uu cumrigiis uu sii socdo waxunbaa sii maalin markay tagtaba ama markii ay neefi tagtaba waqti unbaa kasii yaraanaya qofka mar walba waa in marka uu dareemo in waqti ku socdo culimmadii hore salafkana aaday waqtigaas marka waqti inuu ku socdo aaday u dareensanaayeen ilaa bacdi alculamaa waxay soo guuriyeen fudayl ibnu ciyaad raximahu llahu tacaala taabicu taabicigaas inuu nin weydiiyey ee uu yidhi ii joogso oo ii yacni ii istaaga waan kula sheekaysana inuu yidhi oo marka uu yidhi amsiki shamsa qoraxda celi oo qabo marka nacam qoraxda ii joojiyo iyo celi buu yidhi intaad doonta waa kula sheekaysanayaa marka maxaa yeele qoraxdaad soconaysa waa waqti soconaayo weeyaan nacam ilaa qaarkood marka eh, kutub badan taraajimta culummada loogaga hadlay yacni inay aada qaarkood ay yidhaahdeen usaabiqu eh, usaabiqu lmowta waxaan la tartamaa geeridan aan tartan kula jiraa oo bimacnaa waxaa weyaan diiwo oo qaar ay yidhaahdeen ayagoo xaalatu nasci ku jiro in adkaartoodii iyo yacni tasbiixdoodii iyo ay wateen marka lagala hadlana ay dhihi jireen marka annaga eh, mawdkaan laaan la tartamayna aan tartan kula jirnaa haddaa laga yaabaa in suxuftii la laalo oo la dhameeyo oo la daboolo suxuftii eh, wax lagu qoraayo yacni ajriga inta aan la iga laabin oo aan la khatimin oo aan la dhammaynin waa inaan wax gashtaa bay dhihi jireen ile mar haddaad dhimato waraaqihii alaabay baab waa dhamaadeen waraaqihii ajarka ma la gelinayo mar dambe nacam wax uun qof acmaashana sideeda camalulgeyr qof kale camal uu sameeyaa qofku hadde waxaa weeyaan di isagu helo waa khayr laakiin inuu xisaab ka dhigta ma aha nacam xataa kan adiga ilmaha aad dhashay da ducadiisa iyo inuu isagu wanaagsanaadiy ku xiran tahay ducaynta uu kuusoo duceynayo inuu kuusoo duceeyo <clears throat> ayay ku xiran tahay taas adiga waxbaa ku tashanne midaad awoodo xoog inuu qofku saaro uu ku tashado wa can cilmihi cilmigiisa wax laga weydiinaya xaggiisa fiima maxaybow facala fiihi cilmigaa uu ku sameeyey cilmiga waxa uu ku camalka uu ku qabtay cilmigiisa ma camal wanaagsan uu ku qabtay mase cilmigiisii waaba la lumayo dadkuu ku baadiyeeyey wa can maalihi maalkiisa min ayna xaggeebuu igtasabahu ka kasbay oo fiima maxaybow anfaqahu ku bixiyey taana waa la weydiina maalka xaggee meesha uu ka keenay iyo meesha uu ku bixiyey labadaas dhinacba waa laga su-aalayaa marka maalka inaan loo in la kala fiirsado xalaashiisa iyo xaaraamtiisa in aada loo fiiriyo jamcintiisa iyo yacni iska ururintiisa keliya inaan la fiirinin ee meesha laga kasbanayo iyo la fiiriyo marka xalaal ay noqotana zakadiisiina laga bixiyo meesha lagu bixinayana laga fekero ee qofka uu ku bixiyo meel imaa ajar uu ka helaayo oo waxaan ujeedaa marka yacni ama ah nafaqo waajib isaga ku ah ama ah wax sadaqaad tadawuca oo uu ku bixinayo ilaahay jidkiisa inay sidaas noqoto ama markay ugu yartahay wax mubaax ahee bannaan laakiin wax xaaraama uunan ku dayin wa can jismihi jismigiisa xaggiisa wax laga weydiinayaa fiima maxayba ablaahu ku baabi'iyey jirkiisii dhalinyaronimadii muxuu uga baaba-ay indhihii iyo dhegihii iyo qofka markuu dhalinyar yahay dhegihiisuna waxaa weeyaan waa u aadi ugu fiican yihiin indhihii waa fiican yihiin lugihii waa fiican yihiin gacmihii waa fiican yihiin markuu duqoobo laakiin indhihiina waa daciif dhegihii waa sii daciifayaan lugihii waa daciifayaan waa ogtihiin qofku marka maxaa waxaasoo dhan ay uga baaba-een marka macsi miyay ku baaba-een daaca ilaahay miyay ku baaba-een laa shaka hadduu marka jismigiisa xifdiyo macaasida uu ka ilaaliya markuu dhalinyar yahay marka uu weynaado inuu alla u xifdinayo iyadana shaki ma laha wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam waxau yihi ywmaidin qara-a rasuulu llahi sal ly slam rasuulka waxa uu akhriyey yowmaidin tuxadisu akhbaaraha yowma-idin maalintaas qiyaamaha oo dhulka uu gilgilanayo tuxadisu way shee way sheegaysaa dhulkii akhbaarahaa akhbaarteeda ayay ka warramaysaa ayuu sheegaysaa uma qaala waxa uu yidhi atadruuna ma garanaysaan ma akhbaaruhaa akhbaarteedu waxa ay tahay dhulka qaala allahu warasuuluhu aclam alle rasuulaa ku cilmi badan bay yidhaahdeen qaala fa ina akhbaarahaa akhbaarteeda an tashhada inay ku markhaati furto weeyaan calaa kulli cabdin addoon kasto ow amatin ama addoon kasto bimaa camila calaa dahrihaa bimaa wixii camila uu ku sameeyey calaa dahrihaa dhulka korkiisa waxa uu ku sameeyey taquulu waxay odhanaysaa camilta kada wa kada waxa waxabaad samaysay fii yowmi kada wa kada maalinta maalin heblaaye heblaayo dhexdeeda <clears throat> fa haadihi tani ahbaaruhaa ahbaar haadihi tani akhbaaruhaa akhbaarteedii weeyaan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan ayuu yihi tirmidi baa weliba qaala xadiidun xasan buu yihi ayb xadiidkan sanadkiisa yaxya bnu abi sulayman ayaa ku jira jiro munkarulxadiid ah <coughs> ayb nusakda tirmidi laftirkiisana waa kala duduwantao qaar xasanun gariibun saxiix bay leedahay qaarna xasanun gariib bay dhahayaan calaa kullin marka xadiidkan dacfi baa ku sugan oo waa xadiis daciif ah macnaha xadiidku uu tilmaamaya laakiinse ee ah in yacni dhulku addoonku waxa uu dhulka ku kor sameeyey yani xadiis ahaan nebiga inay ka sugnaatay waa u daciif laakiin yacni tafsiirkii saxaabada ama taabiciinta iyo hadday ku fasireen aayaddu macnahaas tafsiir ahaan baa loo qaadanaya marka in aayaddu macnaheedu ay sidaa ay sidaa u yahay markaati in marka dhulka uu ku markaati furayana aahaar badan oo tilmaamaysa waa jirtaa dhulka yacni dadka tukanayo kale iyo dhulka ay ku tukadaan iyo aadaanka oo kale qofku marku meel dhul uu ku adi meel markuu aadaanoo kale cid allaale ciddii maqasho jinni insi waxay doonto ha noqoto inay ku markaati furayso waxyaaba badanoo marka qofku dabcan marka eh, dhulku marka eh, eh, wuxuu leeyahay ta'hiir daacada iyo macsida labada taahiir dhulka iwaa way kuleeyihiin marka gacmaha iyo lugaha inay hadlayaan ay qofka ku markaati furayaanna waa ilaahay subxaanah wa tacaala waa sheegay alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kanuu yaksibuun ayuu yidhi marka qofku marka wax ku markaati furo mala-a wax ku markaati furo waa buuxaan oo yani waxaa weeyaan haddii xadiidka uu daciif yahay dhulka uuna xataa kugu markaati furin gacmahaagii iyo waxaa kugu filan iyo lugahaagii inay kugu markaati furaan rawahu tirmidiy waqala xadiidu xasan wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yidhi kayfa sideebaan ancamu aan u nicmaysanayaa aan u raaxaysanayaa wa saaxibu lqarni walxaal saaxibu lqarni geeska ama buunka ka u saaxiibka ah waa malagii israafiile qad iltaqama alqarna qad iltaqama afka ou gashtay alqarna geeskii ama buunkii afkiisii ou afka gashtay wastamaca uu sugayo alidna wastamaca uu dhegeysanayo alidna idin in la amro yeeri la yiraahdo ku dhufo mataa goorta yu'maru la farayo binafki afuufitaan fayanfuqa markaa uu afuufo fakaana dalika kaasi waaba isaga oo waxuuba noqday thaqula inuu cusleeyey calaa asxaabi rasuuli llahi sala ll cly slam hadalkaas wuxuuba noqdayba sidii isagoo cusleeyey asxaabtii rasuulka ridwaanullahi calayhim fa qaala lahum waxa uu ku yidhi nebigu sal ll ly slam quuluu dhaha xasbuna allahu wa nicma alwakiil sidaa dhaha ilaahay baa nagu filan wax la tala saartana isaga ayaa u wanaag badan rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkan marka waxaa macnihiisu marka uu yahay waxyaabaha khawfka iyo cabsida sababayo ama cabsida keenaya waxaa ka mid ah qofku in yacni aakhirada dhawaanshadeeda inuu aada mar walba u ogaado oo aakhira uu xusuusnaado rasuulkaah sala allahu alayh ali wasalam waxa uu yidhi aktiruu min dikri haadimi ladaad waxaad badisaan macaanyaalo midka gooyo waxyaabaha macaan midka jebiyo waa mowdka yacni lmowt geeridu ujeedaa rasuulka sala allahu alayh waaliy wasalam marka geerida oo la xasuusto waxay leedahay marka eh, fawaa-id fara badan cabsina waa leedahay qofka inuu cabsado ee eh, uu marka eh, allah subxaanahu watacaala uu ka cabsado shaahidka marka xadiidka oo u waa sidaas naam mar haddii geeridii gaarka gaargaarka ahayd oo qofka ku dhacaysay xusuusta uu xusuusanayo ay cabsi keenayso midda caamka ahee buunka buunka marka la yeeriyo dadkao dhan ba adduunyadiiba ay dhammaanayso way ka cabsi badan tahay markaa kayfa sidee baan ancamu aan u nicmaystaa oo aan u raaxaystaa wa saaxibu lqarni yacni adduunye ugu raaxaystaa weeyaan wa saaxibu lqarni geeska ka u saaxiibka ah buunka qarni waxaa loo jeeda waa buunka wa saaxibu lqarnina qad iltaqama afka qad iltaqama alqarna geeskii ama buunkii ou afka gashtay wastamaca uu dhegaysanayo alidna idin fasax markaa uu dhegaysanayo mataa goorta yumaru la farayo mataa goorta yu'maru la farayo binafqi afuufitaan fayanfuqa markaa uu afuufo marka arrintaa markuu nebigu sidaa yidhi seen u raaxaysanaya israafiil buunkiibuu afka ku haysta wuxuuna sugayaa ku dhufo in la yidhaahdo see u raaxaysanayaa buu yidhi marka nebiga sal l slam marka asxaabu rasuulilaahi aaday marka dareenkooda waa xooganaayo wuxuu yidhah marka saxaabigii wuxuu yidhi fakaana dalika kaagaas nebigu uu sheegay waaba isaga oo thaqula calaa asxaabi rasuuli llahi sala ll ly slam yacni nebiga asxaabtiisa dushooda culays mid ku noqday ba weeyaan faqaala arrintaa yacni way murjisay faker badan iyo welwel badan bay ku abuurtay faqaala lahum waxa uu ku yidhi markaa nebiga quluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil sidaa dhaha yani marka xasbuna allahu wa nicma alwakiil waa yani waa dikri isticaana waa dikru dikru isticaanatin waa dikri ilaahay kaalmo looga dalbo sida laa xawla walaa quwata ilaa billah ay tahay oo kale weeyaan macnaheeduna da ilaahay baa nagu filan wa nicma alwakiil isagaana yacni tala wax la tala saartana isagaa u wanaagsan marka ilaahayba muhimadan adag ee weyn na sugayso ee la rabo inaan u diyaar garoowno rabbi baan u kaalmaysanaynaa oon u tala saaranaynaa marka xasbuna allah wanicma alwakiil nebiga markii eh, la dagaalkii uxud markii eh, uu dhammaaday ka gadaale waa tii abu sufyaan ou soo diray nin intuu wax soo siiyey yidhi orod bax u tag madiine intaa tagtid waxaad tiraahdaa eh, ciidan badan baa idiin soo socdo ciidan badan baa la idin ururiyey sidaas kusoo dheh aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum wzaadahum iimaana waqaluu xasbuna allah wanicma alwakiil ibnu cabaas marka wuxuu yihi xadiis bukhaari ku sugan xasbuna allah wanicma alwakiil qaalahaa muxamadu xiina qaala lahu nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum waqaalaha ibraahimu xiina ulqiya fi nnaar nabiy llahi ibraahim marka dabka lagu tuurayna xasbuna allah wanicma alwakiil buu yihi marka muhimaadka waa weyn xasbuna allah wanicma alwakiil baa looga gudbaa laakiin xasbuna allah wanicma alwakiil qofku yani inuu afka keliya iskaga akriyay ma ahane waa inuu macnaheeda fahamsan yahay camalkiisana waa inuu ku dhisan yahay waxaana waxay rabaan faham iyo camal taasay rabaan annaga marka adkaarta xoogaa waxaan isaga qaadanaa akhris keliya un inay tahay laakiin adkaarta haddii lagu camal falo ictiqaad saxiixana lagu ictiqaadiyo wax allaale wixii nebiga uu ka sheega waa qofka waa arkayaan laakiin hadday tahay xasbuna allah wanicma alwakiil intaad tiraahdid ficilkaagiina uu ka duwan yahay xasbuna allah wanicma alwakiil waxa weeyaan taada waa been alqarnu huwa suuru waa bunka aladi qaala allahu tacaala alla uu ka yidhi wanufika fi suuri kadaa fasarahu rasuulu llahi saasuu rasuulka ku fasira sala allahu alayh waalihi wasalam waaan marka aakhirada waxay u baahan tahay marka keliya uma baahno qofku waa waa iska adkahay iyo anaa wax samay karo daaca iyo saasaan yeeli karaa iyo ma ahana isticaana waa u baahan tahayo laba maqaamba in la kulmiyo maqaamu alcubuudiya iyo maqaamu listicaana isticaanada laftirkeeda oo alla la kaalmo weydiisana waa cibaado laakiin labadaas in la kulmiyaa la rabaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin dadkuna sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa afar dadku afaray ugu qeybsamaan cibaadada iyo isticaanada dad ah yacni asxaabu cibaada wa isticaana dad cibaadadiina ku dadaalo ilaahayna u kaalmaysto oo in cibaadada ilaahay ugu kaalmeeyay ku dadaalaan sida nebiguba mucaad uu yidhi wallahi inii la uxibuka laa tadacana dubura kuli salaatin an taquul allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika dad marka waa dadkaas waana dadka ugu fiican weeyaan oo ambiyada ilaahay iyo dadkii ku dayday qeybna waxaa weeyaan waa ahlu isticaana ahlu cibaadatin laa ahla isticaana dad oo ahlu cibaado waayo laakiin cibaadadaas iyaga naftooday ku kalsoon yihiin ilaahay cibaadada inuu ku sugo inuu ku dilo inuu ugu kaalmeeyo dan badan uma galaan dadkaas iyaguna waxaa weeyaan ayaan markay wadaanba de ilaahay baa garabkooda ka bax ayaa ka baxay ayaan markay wadaan waxaa weeyaan waaba dhinaca kale iyo iyo inay kaga soo jeestaan ay halis u yihiin qolada saddexaad waxaa weeyaan waa cagsigooda waa dad marka ahlu isticaano ah ilaahay bay baryayaan allah noo kaalmay allah na hanuuniyo mana cibaadadiina la imaan maayaan ayagu qolada afaraad waa dadaan ahlu cibaadana ahayn ahlu isticaanana aan ahayn waana kuwa ugu liito daqaa'iqu tafsiirka saasaa ibnu taymiya looga soo guuriyaa ibnulqayim laftirkiisana madaarij saalikiinka iyo waa ku sheegaa iyo kutubihiisa qaar kamida uu kaga soo guuriya ayb an abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yihi man khaafa qofkii cabsado adlaja waa guureeyaa oo habeennimou socdaa waman adlaja qofkii guureeyana balaga almanzila manzilkiisii iyo gurigiisii iyo meeshii uu rabay waa gaaraa yacni tacab la-aan iyo dhibaato la-aan alaa hoy ina silcat allahi alla badeecadiisa haaliyatun mid qaali ah weeyaano alaa hoy ina silcat allahi badeecada alleh aljannatu janno weeyaan rawahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan buu yihi xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa nabig wuxuu leeyahy rasuulka sala alla ly slam man khaafa adlaja qofkii cabsado adlaja waa dheel waa waa uu guura habeenkii dulja waxa weeyaan waa sayru awali lail habeenka yacni saddex meeloodo meel oo kale marka xiliyada eh, waktigaasoo oo kale oo la socdo habeenka qeybtiisii oo la socodka la socdo ayaa ayay tahay nacam ayuu ku macneeyey marka eh, wuxuuna kaga jeedaa qofkan safarka aakhiro qofkan yani cibaadaysanayo iyo waxaa laisku shabahayaa qofka musaafirka ah calaaqada ka dhexaysa labadoodan waxay tahay labadoodaba safaray ku jiraan qofkaanna safar aakhiro ku jiraa cibaadaysanayo midkan kalena waxa weeyaan safar adduunya ku jiraa safar baa ka dhexeeya mihaalkii marka tusaalaha marka laysku layskaga dhigay qofka marka uu rabo inuu daal la-aan iyo tacab la-aan meeshii uu rabay inuu gaaro xilliga qabowga ayuu socdaa ama aynan qoraxduba kululayn waa dheelmanayaa waa xeeladaysanayaa habeenkiibau soconayaa meeshii uu rabe isagoo daarinoo tartiib ayuu iska galaa maalintii qoraxda ay kurushaan waa iska seexanayaan qofkan kale marka waxa weeyaan isagoo aan kan kale laakiin socodku waa ku xumaanaya ma waxaa laga yaabaa inuu socod dheer socdo waqti xun socdo markaa uu daalo isagoon gaarin meeshii uu rabay ama tacab iyo dhib iyo wax lamida inuu ku gaaro nacam xadiidkan marka xadiid la macno ahna hore ayuu noogu soo hormaray man khaafa qofkii cabsada adlaja waa dheelmadaa ama wou guurayaa oo man adlaja qofka guurayaana balaqa almansila meeshii uu rabay iyo mansilkiisii gurigiisii iyou gaaraa ayib alaa hoy ina silcat allaahi khaaliya qofkanna waa sidoo kaleo nashaad iyo waktiga uu nashaadka hayou alla caabudaya ama ku cibaadeysto meeshii uu rabay jannada ahayd ayuu wuxuu ku gaarayaa marka isagoo marka tacab la-aan ayuu ku gaarayaa yacni tacab oo aan quluwi ku jirin oo qofku uu isagoo markuu nashaadka qabo hadduu cibaadaysto xilliga kalena uu nasto waxaa weeyaan meeshii uu rabay aakhirada ahayd wanaag buu ku gaaraya marka wasadidu waqaaribu alaa hoy ina silcat allahi badeecada alla qaadiyatun weeyaan alaa hoy ina silcat allahi aljanna ayb rawaahu tirmidiy wa xadiidun xasan naam xadiidkan marka shawaahid buu leeyahay shawaahiddaas uu saxiix ku yahay adlaja wa adlaja biiskaani daali daalkoo la reebo weeyaan oo macnaahu saara waa socdaa min awali leyli bau socdaa walmuraadu ulajeedaduna waxay tahay altashmiiru yani xaydxaydasho fi daacati daacada loo xaydxayto oo qofku marka waxaa wey wallahu aclam yani ku dadaalis daacada lagu dadaala loo jeeda waa dheelmadaa iyo marka laleeyahay wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi qaalat waxay tihi samictu rasuula allahi sala ll ly slam yaquul nabigaan maqlay oo leh yuxsharu nnaasu dadka ayaa la kulminayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xufaatan iyagoo cagacad curaatan qaawan qurlan oo markaa buurye qab ahoo aan gudnayn qultu waxaan idhi bay tiri caaisha yaa allah rasuulka ilaahay o arrijaalu ragga iyo nisaa-u haweenka jamiican waxaa leeyihiin iyagoo wada jiro wada dhan yanduru bacduhum qaarkood wou eegayaa ilaa bacdin qaarka qaala waxau yihi nabiga sal ll ly slam yaa caaishatu caaishaay almru arrinku alamru arrinku oo arrinka meeshaa ka jiro ashaddu waa mid ka adayg badan min an yuhimahum dalika arrintaa inay murjisaba nacam inayba ka fakeraan arrintaas ay soo xasuustaanba inay isfiiriyaan arrinka meesha yaallaaba ka weyn sidaas marka de cabsi badan baa arrinkaas marka wuxuu keenaa marka cabsi fara badan wafii riwaayatin alamru arrinku ahamu waa ka murug badan yahay min an yandura bacduhum ilaa bacdin qaarkood inuu qaarka kala fiiriyo mutafaqun calayhi waqurlan bidami lgayni lmucjama qaynta la dhibiceeyey oo la godo weyaan ay kayra maktuuniina iyagoon gudnayn ayb dadkii marka qiyaamaha sidaa loo keenaya marka waxaa waay marka cabsida markaas meeshaas marka markay waxa arkaan oo ay indhahooda ka qaadaan ayay da dabcan ay cabsanayaan dadka laakiin dadka ahlulcilmiga ah ama ahlu iimaanka ah intaysan arkin bayba cabsanayaan aakhirada ay ka cabsanayaan nacam dadkana dadka qaarkoodna waxa weeyaan markay arkaan unbaa cabsidii ay u imaanaysaayo marka yaa yaa weylaha ay leeyihiin laakiin dadka caarifiinta oo ilaahay yaqaana subxaanahu watacaala aakhira inta aan la gaarin ayaa waxa weeyaan ay ka cabsanayaan oo cabsi ay ka qabaan waana lagu ammaanay dadka mu'miniinta inay aakhiro ka cabsadaan in ilaahay subxaana watacaala ay ka cabsadaan marka cabsidaas inta aan la gaarin oo adiga markaad indhaha saarto howlka iyo shiddada meeshaas ka jirto inta aadan meeshaas tegin cabsi meeshaas aa ku cabsato waxba ma tarayso meeshaas qof walba waa ku cabsanaya gaal iyo muslimba laakiin inta aan la gaarin iyay cabsida wax taraysaa oo ay cibaado tahay baaburajaai baaburajaa rajadiiba uu baab yahay caddaynteeda qowfkiibuu kasoo baxay cabsi aakhira laga cabsado alla laga cabsado halkan marka wuxuu ka gelayaa raje ilahay in la rajeeyey naxariistiisa naam horaan usoo sheegnay oo labada maqaamba in ilaahay lagu caabudo weeyaan maqaamu lkhawf iyo maqaamu alrajaa labadoodaba haddaad tirahdid maqaamu lkhawf unbaan ilaahay ku caabudayaa cabsi keligiis keligeed baan ilaahay ku caabudaya haddaad tirahdid waxaa imaanaya inaad ka quusata naxariisti alleh dee in naxariista alle laga quustaana waxay kamid tahay eh, min alkabaa'ir dunuubta waaweynay kamid tahay oo nabiga sal lla ly slam kabaa-irta markuu tirinayo ama uu sheegayo wuxuu kusoo daray eh, laba waxyaabood baa kusoo daray almnu min makri illaah walya-su min rawxi illah illaah ilaahay makrigiisaoo laga aamin noqdo qofkii inuuba maba lagu cadaabayaba uu is yihaahdaba adiga nacam oo cadaabkii allaba taladaba uunan ku darinba tan kalena waxaa weeyaan alya-su min rawxi illah naxariista ilahay in laga quusto oo aa iska dhaadhicisa naxariista ilaahay boos maba kaaga banaanaba inaad istiraahdeed nacam labadaba ilaahay marka labadaa cabsidaas cabsi iyo marka in lagu labadaba iyo rajo in ilaahay lagu caabudo taasaa la rabaa marka cabsi aan keenaynin quus rajo aan keenaynin in ilaahay cadaabkiisa laga aamin noqdo taasaa marka la rabaa qaala waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila adaaluun iyo naxariista alla subxaana wa tacaala dadka unbaa ka quusto afa aminuu makr allahi falaa ya'manu makr allahi ila alqawmu alkhaasiruun way badan tahay marka nacam qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi marka aayaadkana ilaahay waa ku jamciyaa labadoodaba baabka soo socdoona ku sheegi doonaa nabi cibaadii anii ana algafuur raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim labadaba ilaahay waa ku jamciyay inuu naxariisto dembi dhaafo iyo in cadaab daran oo xanuujiyo uu alla leeyahay nacam marka labadaas in la ogaadaa muhiim ah qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa yaa cibaadii addoommadaydow aladiina kuwaas oo asrafuu xadgudbay calaa anfusihim nafafyaalkooda ku xadgudbay laa taqnaduu ha ka quusanina min raxmatillahi ilaahay naxariistiisa ina allaha alla yakfiru dunuuba dunuubta waa dhaafaa jamiican xaal ay tahay dhammaanteed ilaahay waa dhaafaa dunuubta inahu alla huwa isagu algafuur weeyaan alla dhaafitaan badan alraxiimu naxariis badan marka ilaahay dunuubtao dhan waa dhaafaa waa haddii laga towbad keeno aayaddan towbaday ku saabsan tahay nacam dembi haddii laga toobad keeno ilaahay ounan dhaafaynin ma jiro nacam amaa qowluhu tacaala allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay waa dhayani ilaahay ma dhaafo in loo shariig yeelo de haddaan laga towbad keenin baa laga wadaa qofka haddii uunan asoon asoon tawbad keenin haddii uu dhinto ee ilaahay subxaanahu watacaala uu dembi kula kulmo dembiga dembigaa laba laba unbaa loo kala saaraya shirki iyo wixii kasoo haray waxay kasoo haray haddaa ilaahay kula kulanta rajo waa leedahay nacam inuu ilaahay iskaba kaa daayaba nacam oo kuu dhaafo shirki haddaa ilaahay ku qaabishood kula kulanta laakiin ma lagu dhaafay aayadda marka aayatu annisaa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi macnaheedu waxay tahay waa dembi aan laga toobad keenin shirki haddii uu yahay lama dhaafo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii shirki kasoo haray ciddii ou doono ilaahay waa u dhaafaa macnaheedu marka waxaa weeyaan taasi raja ayaa ku jirta ama aayaddan ina allaha yakfiru dunuuba jamiican waxaa weeyaan marka la toobad keeno dembi kasta haddii laga toobad keeno ilahay waa dhaafaya xataa gaalnimada gaalnimada haddii laga toobad keeno qofka uu soo islaamo shirkigii uu ka toobad keeno towxiidkii uu ku dhaqmo qaato waa badbaadaya waa laga aqbalaya marka ilahay waa ka toobad aqbalaya waana u dhaafaya inahu huwa algafuur raxiim wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi wahal nujaazii marka aayadda rajaa ka muuqato mar haddii ilaahay dunuubta o dhan dhaafayo oo tawbadiina fursad lagu siiyey de rajaa ka muuqato wa qaala tacaala alla waxau yidhi wahal nujaazii ma abaal marinaynaa ama wahal nujaazii miyaan abaal marinaynaa oo jaazaynaynaa oo sidaa daran aan u jaazaynaynaa ila alkafuur kan gaalnimada badan mooyaane wahal nujaazi ay laa nujaazi weeyaan ma abaalmarino oo xumida uu geystay yacni abaalmarin dhib badan kuma aan abaalmarino ila alkafuur midka gaal gaalnimada badan mooyaane halkaas marka waxaa ka muuqata rajo oo qofku haddii kufriga uu iska ilaaliyo iimaankiisa ou ilaashado aslu iimaanihi uu ilaaliyo rajo inuu leeyahay wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi innaa anagu qad uuxiya ilaynaa nabiyullaahi muusa buu ka warramayaa iyo haaruune waxay yidhaahdeen innaa anagu qad uuxiya ilaynaa waxaana loo waxyooday xaggeenna ana alcadaaba cadaabka calaa man qof dushiis inuu ku degaayo kadaba beeniyey oo tawallaa jeestay qofkii marka beeniyey ambiyada ku yani waxa ay la timide waxyiga ku beeniyey jeestay oo xaqii ka jeestay unbaa cadaabka dushiisa uu yahay wa qaala tacaala alla waxa uu yihi waraxmatii naxariisteyda wasicad way waasic noqotay kula shayin shay dhammaantiisa waasic noqotay wax kasta ayay naxariisteeda waasic noqotay oy gaaraysaa marka laakiin ilaahay subxaana wa tacala wuxuu kusii daray waraxmatii wasicad kula shay fasaaktubuhaa liladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaa waladiina hum biaayaatina yu'minuun nacam marka dadka ilaahay taqwadiisa iyo yani shirkiga ka dhowrtay ka dhowrsaday aayaadkii alla rumeeyey naxariis ilaahay waa rajay kaleyihin waa gaaraysaa nacam laakiin qofkii ilaahay diiday oo ku gaaloobay oo ku kufriyey waxaa weeyaan naxariis alla waa yani naxariis nisbiya waa haystaa oo alla subxaana wa tacala wuxuuba ku nool yahayba laakiinse yacni in janno ou galo rajo kama qaba wacan cubaadata bni saamit radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yidhi man shahida an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waana muxamada cabduhu warasuuluh waana ciisa cabdullahi warasuuluh wakalimathu alqaaha ilaa maryama waruuxu minh waana aljanata xaqun wannaara xaqun adkhalahu allahu ljannah cala ma kana min alcamal qaala rasuululah sal ly slam rasuulku waxau yihi man shahida qofkii ka markaati kaco an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ila allah allah mooyaane waxdahu xaal uu yahay keligiis laa shariika ku cibaadada la wadaagaa lahu isagoo aan u sugnaanin qofkii saa ka marqaati kaco wa ana muxamedan muxamedna cabduhu alla addoonkiisa inuu yahay warasuuluhu alla rasuulkiisa uu yahay wa ana ciisa wa ana ciisa nabiyullaahi ciisana wa ana ciisa ciisana cabdullaahi inuu yahay alla addoonkiisa wa rasuuluhu uu yahay ciise waxaa gaar loogu sheegay waxay tahay ummad badan ayaa ku dhuntay oo ku gaalowday oo liajlihi yacnii ictiqaad isaga ay ka qabeen oo quluwi ah ee dhaafsiisan cabdullaahi wa rasuuluhu ictiqaad dhaafsiisan baa dad ka qaab ayay ka qabaan markaasi waxay ku noqdeen gaalo ku noqdeen mushrikiinna ku noqdeen <clears throat> ayb nebigana sidoo kale laga rabaa in laga ictiqaadiyo wa ana muxamadan cabduhu wa rasuuluhu cabduhu marka waxaa weeyaan nebiga addoonnimo in loo qiro weyaan addoonnimo aan laga sara marinin haddii addoonnimo laga kor mariyo ilaahnimaa la gaarsiiyey da taas waa shirki waxay nasaaradu ku dhaceen rasuulnimona inaan laga hoos marinin oo waxaa weeyaan haddii rasuulnimadii laga hoos mariyo jafaa baa lagu sameeyey xaqiisii baa hoos loo dhigay iyadana waa gaalnimo ayb nabiyullaahi ciisana kadalika nebigana tusaale waxa usoo qaatay wuxuu yihi laa tudruunii kama adrati nasaara bna maryam say nasaara ugu xadgudubtay ciisa aniga haygu xadgudbinina buu yihi inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluhu intaasaa marka laga rabaa uman badan baa marka meesha ku ayaa ka maqan marka oo ku dhumayba nacam nabigeenana sala allahu calayh waali wasalama de dadku waa ka heli jiray in quluwi lagu sameeyo xadiid nasaa-i iyo imaam axmed iyo ay warinayaan ayaa wuxuu ahaa nebiga wuxuu maqlay bacdu saxaaba oo dad intay usoo wafdiyeen inay yidhaahdeen yaa sayidana wabna sayidina yaa sayidana wabna sayidina marka hadalkaas hadalda nebigu sayid waa yahay dabcan ana sayidu waladi aadama buu yihi laakiin wuxuu u diiday rasuulka sala alla ly slam inay intaas intay kasii gudbaan ay hadow marka wixii ilaahay lahaa inay siiyaan rasuulka sala alla ly slam markaasuu wuxuu yihi quuluu maa taquuluun aw bacda maa taquuluun waxaan aada leedihiin dhaha ama intan aada leedihiin wax ka mida dhaha walaa yastahwiyanakum shayaan shayaan iyousan idin baadiyeyn oo guluwi iyo iyousan idinku ridin iyo yani inaad aniga intaad igu xadgudubtaan hadhow marka ilaah iga dhigataan marka dad badan baa nebiga sal ly slam ku xadgudbay oon kala aqoonin nabiga sala allahu aleyh ali wasalam iyo allah aan kala aqoonin oo markaad aragta yani wixii alla lahay nebiga inay siinaan sal ly slam oy leeyihiin nabiga qeybka mutlaqan waa ayuu ogaay koonka asagaata ayaa tasarufkiisa iyo maamulkiisa asagaa leh qaarkood ay leeyihiin yacni aakhiro wax kaloo wax badbaadi kara maba jiraba yaa akrama khalqi maali man aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadith alcamami ee qaar ay leeyihiin yacni cilmiga nebiga markay ka hadlaayaan cilmigiisu wuxuu u dhigmaa looxulmaxfuudka wax ku yaalo o dhan u og yahay faina min juudika dunya wadarataha wamin culuumika cilma allawxi waalqalam oo cilmigaaga yani qeyb kamida waxa ah cilmiga looxa iyo qalinka nacam de nebiga waxa dhacayo waxa markii la yiri gabadhi ay ku tiri eh, wafina nabiyun yaclamu ma fii qadi nebi waxaa nagu jira berri waxa dhacaayo og laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaayo allah unbaa og cid kale og ma jirto waa badan tahay marka waxyaabahaas oo kale nacam ilaa xataa ay wagala baqiileen oo ay yidhaahdeen qur-aanka iyo adi iyo nebiga munaasab maba isku ahba nebigaa ka fadli badanay dheheen qur-aanka low naasabat qadrahu aayaatuhu cidama axyasmuhu xiina yudcaa daarisa rimami nacam nebiga iyo iskuma dhigmaanay leeyihin qur-aanka iyo nebiga yani mucjizaadka nebiga la siiyo qur-aanku kamid yahay iyo rasuulka maba isu dhigmaan qur-aanku waa kalaamullahi rasuulka iyo qur-aanka kalaamullahi baa fadli badan sababto ah waa tilmaan ilaahay weeyaan kalaamka allah subxaanahu watacaala nacam marka dad badan marka risaalada ambiyadana waxay ku salaysnayd oo asalba u ahayd in la kala saaro khaaliq iyo makhluuqa khaaliq iyo makhluuqa qur-aankana waa ku dadaalay inuu kala saaro laakiin dadka haddii ilaahay aragooda uusan ufurin cid ufurin kartaa ma laha ayb meelo badan baa ilaahay uga warramay makhluuqa inaan la caabudin makhluuqu tabar inuusan lahayn waxba inuusan dhul iyo cir inuusan lahayn inuu isaga abuuri karin mulkiga inuusan waxba ku lahayn waxaas dhan ba ilaahay muxuu u sheegayaa in la kala saaro allah iyo makhluuqa in la kala saaro qul idcu ladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna mihqaala daratin fi اsamaawaati walaa fi اlardi wma lahum fiihima min shirkin wma lahu minhum min dahiir walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah waxaasoo dhan waxaa loo sheegaya waxay tahay in la kala sooco khaaliqa iyo makhluuqa nacam ayb oo qofku marka haddii la yidhaahdo sidaan waxaa laga yaabaa inuu is yiraahdo war rasuulkiibaa hoos loo dhigay rasuulka ilaahay baa hoos loo dhigay lagu xadgudbaa waa nafsu nasaarada waxay dhihi jireen muslimiinta markii la yidhaha ciise waa addoon alle rasuul alle ciisaa hoos u dhigtaan oo ah caysaanay kuleeyihiin kuwaana sidoo kale weyaan marka haddii la yidhaahdo war nebiga waa addoon alle waa rasuul alle nebiga hacayn cay a marka ilaa qaarkood nebiga waa dhintay xataa haddii la dhaho cay ay u arkaan in nebiga la nuqsaaminayo haddii waa dhintay la yidhaha baynamaa allana uu leey inaka mayitun wa inahu mayituun wakalimatuhu weeyaan marka waxaan marka waa tawxiid waxa jannada lagu gelaya bacda bacda fadl illah waa tawxiid nacam marka camalkan wax iska fudud maaha iska yar kan laftirkiisa nacam wa ana ciisana cabdullahi inuu yahay warasuuluhu alle rasuulkiisa uu yahay wa kalimatuhu inu inuu ku samaysmay ilaahay kelmadiisa alqaahaa taasoo uu riday ilaa maryama maryam intii kaa uu ku riday halkan marka wa kalimatuhu alqaahaa ilaa maryama macnuhu maaha ciise kelmadii ilaahay weeyaan ma aha ciise kelmad ilaahay ma ahan kelmadda alle waa waa kelmadda alle waa tilmaan ilaahay weeyaan makhluuqna ma aha ciisena waa makhluuq walidalika wa kalimatuhu bimacnaha waxay tahay ciise kelmaddii ilaahay bau ku samaysmay waay saara ciisa bikalimati illaahi ciise wuxuu ku ahaaday kelmadii alle ee kun ahayd bau ku ahaaday ee ciise kun ma aha marka nacam imaam axmed iyo saasay dhahaan nacam iyo ahlu sunnada nacam kelmadii ilaahay ee ciise uu ku samaysmay waa kun kuntaas ciise ma aha iyada nacam kun waa hadal ilaahay kasoo baxay subxaana wa tacaala waana kalaamkii alla waayo makhluuqna ma aha ilahay kalaamkiisa nacam wakalimatuhu kalimatuhu alqaahaa ilaa maryama marka waa taas wa ruuxu minhu wa ruuxu weeyaan ciise ruux minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo isaga uu leeyahay idaafada marka waa idaafa oo idaafatu idaafatu milki ruuxda ciise ilaahaybaa iska leh haddii la yidhaha marka su-aal baa imaanaysa waxay tahay oo ruuxyada kale o dhan ba ilaahay baa iskaleh tan maxaa gaar loogu sheegay waxaa laleeyahy waxaa gaar loogu sheegay litashriif nacam in ciise yacni shanigiisa la la la weyneeyo oo ilaahay subxaana watacaala sida ay u caynayaan yahuuddu inuusan ahayne in shanigiisa uu shani weyn uu yahay nacam ale waxaa ilaahay isku idaafeeyo imaa khalqi abu abuuris ahaan iyo inuu isugu idaafeeyo ama tashriif ayb waruuxu minhu macnuhu ma ahan marka mintan tabciidiya ma ahan oo macnuhu ma ahan ciise ayaa wuxuu yahay ruuxdiisu waa qeyb ilaahay ka mida ma aha nacam siday nasaaradu aaminsan yihiin oy leeyihiin yacni ciise waa thalithu thalaatha nacam oo markii la weydiiyana saddex say hal ku tahay ay leeyihiin ciise laahu wuxuu leeyahay laba xaalo oo laahuutiya iyo naasuutiya ay leeyihiin nacam laahuutnimada waa qeybta ilaahnimada naasuutnimadana waa qaybta dad qeybta dadnimada bani aadamnimada marka waxay leeyihin ciisa u cunaa waxba u cabaa u galaa qaybtaas waa naasuut naasuutiyatihi waay qaybtan kalena waxaa weya u dhaafaa dadka u badbaadiyaa maxaa dhacay qeybta ilaahnimada waayay kuleeyihin se hal qof qeybna ilaah ilaah uga yahay qeybna uga yahay bani aadam uu uga yahay ma male naam waxaas wa ruuxun minhu marka mintan tabciidiya maahan ee waxaa weeyaan waa waa waa milkiye waaya inuu leeyahay ruuxdan alla inuu leeyahay subxaana watacaala waxayna lamid tahay qawluhu tacala wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu nacam jamiican minhu samaawaat iyo dhul iyo cir oo dhan minhu ilaahay xaggiisay ka ahaadeen waxaa laga wadaa marka samadiiba ilaahay qeyb kamida ah ma ahan cid u fahmaysa male taas jamiican minhu minhu waxaa weyaan isagaa iskale waay kulligood nacam ciise ruuxdiisana ilaahay ilaahayba iskale waay meel kale kama imaanin wa ana aljanata jannaduna xaqun inay tahay qiro wanaara naartana xaqun aakhiradii yacni rumeeyo qiro adkhalahu llahu ilaahay waa geliya aljanata jannaduu gelinaya calaa maa kaana min alcamal buu ku gelinaya laba tafsiir baa ku jirta calaa maa kaana min alcamal ahlucilmiga ku macneeyaan inay tahay macnaha calaa maa kaana min alcamal wax allaale wixii uu sameeyaba ee camala ama camal xun iyo yacni wax kaleba ahaadaane haddiiba intaan uu qiran yahay iimaanka asalkiisiiba u haystaayo aakhirka dambe ilahay jannada unbuu gelinayaa marka jannada u geliyaa ugu dambeyn calaa maa kaana min alcamal wuxuu doonaba ha ku sugnaado markaas ile tawxiidkii waa haystaa ma ogtahay baabkana taas munaasabay u tahay sababtoo ah rajadii buu kaga hadlahay macnaha labaad waxay tahay calaa maa kaana min alcamal inta camal uu leeyahay baa ilaahay jannada ku gelinayaa bimacnaa darajadiisa jannada waxay ku xirnaanaysaa camalkiisa nacam intaan marka uu la yimaado acmaasha uu sameeyaa waxay ku xiran tahay jannada marka meesha uu ka gelayo ee darajada uu ka yeelanayo labadaas macnaba waa ku macnayaan muttafaqun calayhi ayb marka intaan de taxqiijinteeda ayaa layska rabaa marka oo yani waxaa loogu hormariyey waxaa weyan waa tawxiidka de tawxiidkuna ma ahan marar badanna waa sheegnay bimujaradi qawli laa ilaha illa allahu ma aha nacam tawxiidka in la fahmo macnihiisa la fahmo laa ilaha illa daas waxyaabaha qofka ka halay karo inuu iska ilaaliyo ka fogaado waxyaabaha qofka ka hadlaynaya shirki weeyaan nacam shirki inuu ka fogeeyo waayo laa ilaha illahdiisa nacam dadku marka waxa weeyaan fahamkii towxiidku waa iska yaryahay haddana waxaa dhici karto marka waa in la akriyo kutubta towxiidka sawaan tawxiid aluluhiya ha noqoto ama tawxiid alasmaa sifaat in la akriyo oo ilaahay la barto subxaana wa tacaala tawxiidka waxyaabaha buriyana kitaabu tawxiid sheekh maxamed ibn cabdilwahaab oo kale masaa-isha oo uga hadlay kitaabkiisaas ee uu kaga warramay imaa masaa-il tawxiidka burburinaysa ah iyo imaa masaa-il markaa waxaa weyan tawxiidka nuqsaan gelinaysa ah iyuu kitaabka uga warramay si fiican marka kitaabkaas in qofka u daraaseeyo oo u barto u fahmo wax badan bay u taraysaa naam wax badan ayay u taraysaa laakiin haddii laga dhigo islaamnimada bimujaradi qowli laa ilaha illa allah dagaalka suuqa socdaba laa ilaha illa allahu waa dhihi karaa laakiin goormay waxu taraysaa waa hadduu shuruudeedii la imaado wafii riwaayati limuslimin man shahida an laa ilaha ila allah ana muxameda rasuulu llah qofkii sidaa qiro xarama allahu calayhi nnaar ilaahay naarta waa ka xarimay naarta ilaahay waa ka xarimay marka laba macnaa ku jiro qaar culamada waxaa weeyaan waa qabla intaan faraa-ishaan iyo waxyaabahan intaan la farad yeelin ee tawxiidku dadku ay badanaa ku ahaayeen mukalafiin qaar kale culimada kamida ah waxay leeyn may sidaas ma ahane waxaa weeyaan qofkii laa ilaha illahu qiro wa ana moxamedan rasuulullah muqtadayaadkeediina la imaado laa ilaha illah waxay dalbanaysayna la yimid kaasi naarta ilaahay waa ka xarimaya jannadu gelinaya haddii kalena in markaa la yidhaahdo macnaha waxa weeyaan xarama allahu calayhi naara bimacnaa inuu ku waaro ilaahay waa ka xarimay ma ku waaraayo haddii oo galana qofki inta la yimaado axaadiistan marka in loo fahmo ma ahan qofku inuu iska dhaadhiciyo muslim waana soo ahaan jirtay aabaha iyo awowgaana waa soo ahay adnoo isaga dhima doontaa marka waxaa rabta iska yeel sidaa in la yeelo ma aha maxaa yeeley adiga ma ogid waxa kugu dhici doona islaam towxiidka hadda haddaad haysato inaad ku dhima doonto ma ogid <clears throat> sidaa darteed waa inaad aada u ilaaliso ood ilaahay ka aad yani cabsidiina baabkii horena inaadan soo iloobin wacan abi darin radia allahu canhu qaal midda kale man shahida ama waxaa lagu macnayn karaa man shahida an laa ilaha illa allah wa ana muxamedan rasuullah hadda waa mutlaq qofkii shahaadateynki la yimaado waa mutlaq axaadiistan mutlaqa waxaa lagu qeydayaa lagu fasirayaa kuwa soo socda ee dhahaya man shahida an man qaala laa ilaha illa allah wa kafara bima yucbadu min duuni illah waxaa soo aroortay man qaala laa ilaha ila allah khaalisan min qalbihi iyadoo qalbiga daacad ka tahay dhab ka tahay waxaa soo aroortay man qaala laa ilaha illa huwa yaclam isagoo laa ilaha illah og jahl inuu isagoo ka allama raban soo ma garani waxyaabahaas oo dhan baa marka waxaa weeyaan axaadiistaas baa lagu fasiraa nacam sheekh maxamed abdulwahaabna saasuu kutubtiisa ku sheegaa min qablihina culamadu waa taasay tilmaamaan banaa وعn abi dr radي aلlه عnه qal qala النabiyu slى الlه عlيه وalي وsلم nabigu waxau yihi yqul الlahu عزa wajل alla wuxuu dhahayaa man jaءa bاlxasanaةi qofkii la yimaada xasano falahu cashru amhaalihaa toban laabkeed ayaa usugnaatay uu leeyahay ow asyadu ama ka badan waman jaa-a bisayi-ati qofkii xumin la yimaadana fa jazaa-u sayi-atin xumi abaalmarinteeda sayi-atun weeyaan xumi miluhaa iyadoo kale ah ow amastakfir waanba u dhaafayaaba ama waa loo dhaafayaa naxariista fiiri marka alla subxaana wa tacaala waman taqaraba qo qofkii soo dhawaado minii aniga shibran taaka qofkii iigu soo dhawaado taqarabtu minhu diraacan dhudhun ayaan usoo dhowaanayaa waman taqaraba minii qofkii igugu soo dhawaado diraacan dhudhun taqarabtu minhu waxaan ugu soo dhawaanayaa baacan baac baan ugu soo dhawaanayaa baacu marka ilaa gacanta intaas waman ataanii qofkii ii yimaada yamshi isagoo soconaya ataytuhu waan u imaanayaa harwalatan baan ugu imaanayaa ruclayn waman laqiyanii qofkii ila kulmo biquraabi lardi dhulka muggiis khadiicatan oo gaf ah laa yushriku bii shay-an isagoon cibaadada cid kale laakiin waxba igu daraynin oo xaqaygii aan cid kale siinaynin ayb laa yushriku bii shay-an laqiituhu waan la kulmayaa aan kula laqiituhu waan kula kulmayaa bimithlihaa iyada oo kale dhulka muggiis oo kale oo maqfiratan dembi dhaaf ah oo maqfiratan dembi dhaaf ah rawahu muslim marka xadiidka waxaa laga qaadanaya qofka inuu shirkiga hadduu iska dhowro rajo fiican baa xag alla ka qabaa laakiin dadka shirkiga sameynaya kuma jiraan rajadan dadka shirkiga samaynayo ilaahay keyrkii caabudayo markay dhibaateysan yihiin ilaahay keyrkii uqeyshanayo ama awowayaalkood ama uqeyshanayo yacni awliye uqeyshada iyo kuwa nebiyada uqeyshada iyo ma ku jiraan rajadan nacam maxaa yeele waxa ay ku kacayaan waxaa wey waa shirki diinka ilaahay looga baxo subxaana watacaala mara qofku inuu ogaado barto iskana ilaaliyo shirkigaa laga rabaa nacam <clears throat> dadkaan maanta joogana yani waxaa weeyaan ee shirkiga ku kacaya ama shirkiga sameynaya dhegay fur gashteen oo ma rabaan in loo sheego towxiidkii saxda ahay haddii uu yacni caqliga uu leeyahay waxaad arkaysaa caqliga uu leeyahay haddii caqligaas uu ku qarash gareeyo inuu fahmo towxiidka waxaad arkaysaa inuu fahmi karo kara oo caqli mandiq lagu bartay oo lagu bartay yani culum daqiiqa lagu bartay tawxiidka ilaahay ugu talagalay dadka fitradoodaba uu ku abuuray ma fahmi weynin soo ma garanin walidaalika marka waxaa weeyaan dadku in badan oo ka mid ah yacni in badan oo dadka ka mid ah imaa isaga ayaa mucrid ahoo xujajka tawxiidka u rabaa inuu ka jeesto wa imaa waxaa weeyaan maba isagaan yani isagoo ogo fii qaraarati nafsihi waxaan inay xaq yihiin yuu ka tegayaa marka qiyaamu lxuja iyo yani iyo fahmu lxujana waa kala gedisan yihiin say culimada aktharkoodu ay sheegaan nacam qofkii waxaa dhici karto xujadii inay u timid wixii waxaan shirki inay ahaayeen tusaayey inay u timid laakiin asagii inuu fahmo unan rabin nacam asagaan rabin inuu fahmo soo ma garanin ama haddii uu is yiraahdo adnaa waqti inuu ku bixiyo uu fahmi karaa wailaa ilaahay subxaana watacaala mushrikiinta faham darrow ku sheegay mushrikiinna waa ku xukumay weli taas ma isweydiisa nacam mushrikiintii faham darrow ku sheegay inaysan waxba fahmaynin oo inan waxba ka saynin haddana mushrikiin bou ku xukumay ilaahay subxaana wa tacaala soo ma garanin marka wuxuu fahamku maaha sida abubakar u fahmay ama cumar u fahmay inuu ninkaan inuu ufahmo la rabo nacam ama qof muslimoo caalima ah suu u fahamsan yahay tawxiidka inuu ufahmo ma ahane waxaa weyan haddii tawxiidka xujajkiisiina halkan u yaallaan maskaxdiisiina hadduu doono inuu adnaa waqti markuu ku bixiyaba inuu fahmi karo laakiin isaga uu kasii jeedo haadaa qaamat calayhi alxuja xujada waa ku oogantay nacam a'imada saasay leeyihiin wa macna alxadiidi man taqaraba ilaya bitaacatii qofkii daacadeeda igugu soo dhawaado taqarabtu ilayhi biraxmatii naxariisteedaan ugu soo dhawaadaa wain zaada hadduu ziyaadiyo daacadana zidtu anna waan ziyaadinayaa naxariistii fa in ataanii hadduu yimaadiy u i yimaado yamshii isagoo soconaya wa asraca oo u degdego fii daacati daacadeyda ataytuhu waan u imaanayaa harwalatan rucleyn baan ugu imaanayaa nacam ay sababtu calayhi raxmata naxariistan ku shubayaa wasabaqtuhu wa sabaqtuhu bihaa waan ku hormarinayaa marka iyada walam uxwijhu u dhibaato gelin maayo marka ila ilalmashyi lkathiiri socod badan fi lwusuuli gaaritaan ila almaqsuudi la gaaro maqsuudka wa quraabu lardina bidami lqaafi qaafkoo la godo weeyaan wayuqaalu bikasrihaa qiraab waa la yihi wadamu asaxu godkaas asaxsan saxnimadan waa shaar isaga ayaana caan ah fiicanimo badan oo macnaahu maa yuqaaribu wax u dhdhaweeyo weyaan mil ahaa <coughs> muggeed buuxitaankeeda wallahu aclam marka wuxuu yidhi masale ka muuqanaysa hadda tafsiir bilaazima ah, la iraa tafsiirkan oo kale xadiidkiiba wuxuu ku fasiray wixii ka laazimayay waxaa weyn ilaahay qofku markuu usoo dhawaado waxaa ka laazimaya inuu unaxariisanayana waa ka dhalanaysa tafsiir bilaazim buu ku fasiray laakin waxaa fiican sida daahirkana in loo daayo laasimkana dabcan waa waa ku jira meesha nacan daahirka xadiidka haddii layska daayo sidaa oo ilaahay subxaana watacaala tilmaamihiisa laysa ka midlihi shay-un wahuwa huwa samiicu lbasiir la yiraahdo dabcan naxariisna inay meeshaan ku jirto haddaad daahirkii haddaad ku macnaysa naxariistiina meesha waa taallaa sidaas baa ka wanaagsan nacam wacan jaabirin radia allahu canhu qaal jaa-a acraabiyu nin reebaadiyaa yimid ila nabiy buu u yimid sala allahu alayh wali wasalam faqaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahi ow malmuujibataani labada wax waajibisaa maxay tahay rasuulka ilaahi labada shay oo midna janno waajibinaya midna naar keenaya waa maxay buuri labada shay ee yacni ama naar midka naarta waajibiyey ee kan jannada waajibinaya maxay tahay maxay yihiin faqaala uu yidhi man maata qofkii dhinta laa yushriku billahi shay-an isagoon ilaahay cibaadada cid kale ugu daraynin dakhala aljannata jannaduu galay waman maata qofkii dhinto yushriku bihi shay-an isagoo ilaahay cid kale la wadaajinayo dakhala naara naartou galay isagana naca labadaas waa marka muujibitaanka muujibu ljanna waa maxay waa tawxiid muujibu naarna shirki tawxiid shirki labadaasa kala keenaya naca de labadan marka aayatiinkaaga dambe mustaqbalkaaga dambe labada shay uu ku kala xiran yahay maxaa lagaa rabaa marka inaad ogaataa lagaa rabaa oo aa fahamto taasaa lagaa rabaa laakiin haddii aad tidhaahdid wadaad shirki ka hadlaayaba haddaan maqlo waa iskaga tegayaan oo dadka u gaalaysiinaya waa iskaga cararayaa shirki shirki ma maqli karo tawxiid haddaad maqashana muslimkii baa la islaaminaya laga wadaa haddaad iska dhaadhiciso oo aad ka cararto maslaxadaadii baad ka cararaysaa maslaxadaadi adiga kudanta ayd baad ka cararaysaa marka laabudda inaad qofku yacni hadda hadda haddaan tusaale adduunkan usoo qaadanaba nacam qofka haddii ay yacni jiraan laba shay oo midna u keeni karta inuu dhibaato galo oo la dilaba ama xabsi la geliyo shayna macna marka ugu keeni karo badbaado shaygaasina berri berri laga rabo berri in la berrina laga rabo qofku caawo dhan wuxuu ku dadaalayaa inuu dadka khibrada ula su-aalo maanta dhan halkan ka ordo halkan ka rafto tii uu ku badbaadi lahaa si uu u raadiyo baxarkan uga cararo oo uga baxsado soo ma garanin laakiin dadku waxa weeyaan midda aakhiro ay ku badbaadi lahaayeen saa uma raadinayaan nacam shirkiga wuxuu ka fahamsanya mana tawxiidkiina waxba kama fahamsana labadaba midna kama yaqaano marka waxaa weeyaan waxaana laga yaabaa inuu culum kalena aada baranayo u yaqaano marka waxa lagu badbaadayo ama muujib ama muujib unaar hala barto rawaahu muslim xadiidku muslim baa wariyey wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu waali wali wasalam nabiga wamucaadun walxaal mucaadun mucaadna radiifuhu uu yahay fangalkiisa cala araxli gaadiidka korkiisa qaala waxau yihi yaa mucaadu mucaadow qaala nabi mucaad uu yihi labeyka yaa rasuul allah dameer bay wada saarnaayeen cufayr la yihahdo sida riwaayadka qaar ay tilmaamayaan qaala waxa uu yidhi marka marku nabigu yidhi yaa mucaad qaala waxau yidhi mucaad labeyka ku ajiibay yaa rasuul allahu sacdayka ku ajiibay oo ku ajiibay yacni ku maqlay oo ku maqlay waa labada macno waa isku mid qaala waxau yidhi yaa mucaadu mucaadow qaala labayka yaa rasuula allahu sacdayka qaala yaa mucaadu mucaad qaala labayka yaa rasuula allahu sacdayka halaatan saddex jeer arrinka marka soo socda arrin muhiima inuu yahay ayuu nebigu ugu celcelinayaa nacam yaa mucaad yaa mucaad yaa mucaad saddex jeer buu ku celiyay qaala waxau yidhi marka maa min cabdin addoon ma jiro yashhadu an laa ilaaha ila allah ka marqaati kacayaa macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah mooyaane wa an laa ilaha illah marka macnaheeda saxda waa kaas wa ana moxamedan moxamedna cabduhu allah addoonkiisa inuu yahay warasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay sidaas qiro sidqan min qalbihi iyadoo qalbigiisu ay run ka tahay sidqan min qalbihi marka waa shardi oo laa ilaha illah ay u baahan tahay toddobada shardi shardi kamida ah waa sidqan min qalbihi qalbigiisu ay run ka tahay yaa meeshan ka baxaya marka mataqaana munaafiqa munaafiqu ninka qalbigiisa aan ka ictiqaadsanayn laa ilaha illa allah ee keliya un ay ka tahay laa ilaha illah waxaa uga badbaadaa dhiiggaaga iyo maalkaaga ku badbaadso qalbigana inay been ka tahay ka rumaysan de laa ilaha illahba u dhahaya waxba u tari maysa bal ilahay wuxuu yihi min annaasi man yaqulu aamana billahi wabilyawmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin buu yihi kuwa sidaa dhahaya inay jiraan wamaa hum bimu'miniin mu'miniinna maahan buu yihi ilaahay subxaana wa tacaala sababkana waxaa weeyaan fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada walahum cadaabun aliimun bimaa kaanuu yakdibuun been bay sheegayaan nacam laa ilaha illa oday been ka sheegayaan sidqan min qalbihi waa taas marka munaafiqi baa lagu saaray oo meeshaas ku baxay naam munaafiqiintana dabcan yani ahlu iyo ibnu cuyeyna sidau yidhi sufyaan dadka ahlu sunnada iyo dadka murji-ada farqiga u dhexeeyo waxaa weeyaan buu yidhi dhowr waxyaabooduu soo tilmaamay iimaanka qowl wa camal ayagusa waxay leeyihin alimaanu qowlun iimaanku waa qowl keliya camal iimaanku uma baahna waxaa kalou sheegay marka yacni iimaanku inuu ziyaado nuqsaamo ayay ahlu sunnadu leeyihiin ayaguna waxay leeyihin ma ziyaado mana nuqsaamo meel unbuu joogaa tan saddexaadoo ugu dambaysaana waxa wuxuu ku sheegay annanaa naquulu nifaaqun annaga waxaan leenahay nifaaq baa jiro nifaaqa wa waa wax jiro markaas iyaguna waxay leeyihin laa nifaaqa wax nifaaq la yidhaha ma jiro munaafiqnima ma jirtay qabaan murji-adu nacam de nifaaqu haddii xilligii rasuulku jirayna xilli kasta inuu jiraayo laa shaka nacam inuu jiraayo shaki ma laha nacam laa siyamaa weliba markii la helo waxyaabihii uu ku dhisnaa markii la helo rukumadii uu ku taagnaayo marka la helo de nebiga asxaabtiisa weliba iyaga xilligii madiino la nifaaqu xilligii maka lama aqoonin ma jirin madiino kusoo ifbaxay oo dadku markay madiino yimaadeen saddexaa loo kala baxay mu'miniin gaalo kufaar munaafiqiin suurat lbaqara awaa-isheedana ilaahay waa ka saddexda qolaba uu kaga hadlay nacam markii dambe dambena wau sii nifaaqu waa un imaanayay mar walba haddii marka rasuulkii asxaabtiisiiyo awood meelay kuleeyihiin haddii nifaaq lagu arkay de meel muslimka uusa awood ku lahayn in nifaaq lagu arkaayo laa shaka nacam sidqan min qalbi marka qofka qalbigiisa ma la ogaana ma la ogaan kara dabcan qofka munaafiqa hadduu leeyahay asagu laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah salaada soo xaadiraayo islaamnimaan ka ictiqaadinaynaa nacam inta uu ka daahirsanaayo wax calooshiisa ku jira nacam haddii laakiin waxaa calooshiisa ku jira uu banaanka ka keeno ficil ahaan ha ku keeno